بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين اللهم لا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وحول المؤلف رحمه الله تعالى الرابع ركنه أفراد القراءة قردي وي قفكينو أخريو faatixadii waxaan ku soo jirray arkaantii salaada waxaa hore uga soo hadlay ruknigii koobaad iyo kii labaad iyo kii saddexaad kana waa kii afraad haddaba wuxuu ihi mualifku araabicu rukniga afraadi waxaa weeye alqiraa'atu qiradii weeye wayusanu waxaa la sunneeyaa bacda ataxarumi xidhashada kadib ducaau liftitaaxi furfurashada ducadeedii ayaa la sunneeyaa uma dabeetana atacawudu acuudubilaysi ayaa la sunneeyaa wayusiruhumaa wuu siraysanayaa oo hoos ayu labadaaba u akhrinayaa iftitaaxii iyo tacawudkii wayatacawad wuu acuudubilaysanayaa fii kulli rakcatin cala almadhab ragcad walba tacawud buu la imaanayaa waluulaa ragcadda hore aakadu ayaa sii adag rukniga araad waxa wey qiraaadii weeye qira'ada halkan waxaa looga jeedaa faatixada ayaa looga jeeda siu malifku dib ka tilmaami doono ee qira'o o dhan ma aha marka ruknigan waxaa la socda sunan afar sunaa la socota labana way ka horeeyaan faatixada labana way ka dambeeyaan saabiqatayn iyo laaxiqatayn laba sunoo ka horeya laba sunoo ka dambeeya ayaa jira labada suna ee ka horeya waxaa weeye waa ducaa liftitaax iyo tacawudkii labadaasi way ka horreeyaan faatixada labada ka dambeeyana waa aamiin taamiinkii iyo suuraddii weeye intaba mualifku tilmaami doonaa marka intuusan ka hadlin faatixadii ayuu wuxuu ka hadlay mualifku labadii sunno ee ka horreeyey marka wuxuu idhi xarmashada kadib waxaa sunno ah qofki inuu la yimaado ducadii furfurashada markii uu salaada gala kadib oo ducadaasi siiq badan bay leedahay waxaa ka mid a ah siiqooyinkeeda wajahtu wجهي لldي fdر السماawaaت والأرض xنيiفا وma أna min المشhriكiin xنيiفa mسلما وma أna min المشhriكiin إن صلاaتي ونسكي ومحyاaي ومmاtي للahi رب العاaلمين لا شhريكa lah وبذلika أmirtu وأna min المسلimiin waaya nabiga ka sugnaatay salى الlaه عليه وسلم kama في صحيiح mسلم waxaa kale oo nabiga ka sugnaaday siiqooyin kale oo fara badan marka mid kasta uu ku ducaysto ama tan ha akriyo ama kuwa kale ha akriyo waxa weeye waa way u gudaysaa laakiin tanaa imaam shaafici agtiisa raajix ka ah waa yahay uma kadib markii uu ducaa liftitaax la yimaado wuxuu la imaanayaa tacawudkii maxaa ilaahi subxaana wa tacala wuxuu uhi faida qara'ta alqur'aana fastacid billaahi min ashayطaani اrajiim haddii aad doonto qur'aanka inaad akhriso ilaahay ka maangal shaydaankii la fogeeyey la eryey isla markaana wuu siraysanayaa iftitaaxaas iyo tacawudka labadaba yani hoos buu codka ugu dhigayaa ee waxa weye lama jahrayo imaamkii iyo maamuumkii labadaba iyo munfaridkii intaba tacawudku wuu soo noqnoqonayaa ragcad kasta sida madhabka muctamadka ah ragcad kasta intuusan faatixadii akhrinin ayuu acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim leeyahay laakiin waxaa aakad ah oo sii adag ragcadda u horaysa inuu la yimaado tacawudkaas taa waan isku waafaqsanya kuwa kalena khilaaf ayaa ka jira cinda alculamaa madhabkeenna xataa khilaaf baa ku jira waxa weeye wixii ragcadda koobaad ka dambeeya sababtan waxa weeye ta koobaad ay usii adag tahay itifaaqa ka sukow iftitaaxii qiraa'adii baa la oo marka koobaad ayuu qofkii qur-aankii ku akrinayaa ragcadaha kale laakiin horuu tacawudkoola yimid marka hadduu ka tago waa khilaafu sunna laakiin eh, ragcadda koowaad baa sii adag watatacayanu way waajibaysaa alfaatixatu faatixadii fii kulli rakcatin ragcad walba ilaa rakcata masbuuqin qofkii eh, masbuuqa ahaa ragcaddiisa mooyaane waalbasmalatu bisinkii minhaa faatixadii ayuu ka mid yahay watashdiidaatuhaa shadadkeeduna waa ka mid walow abdala haddii ku bedelo daadan daad hadduu ku bedelo faatixadii bidaa'in da hadduu ku bedelo lam tasixa ma ansaxayso fil asaxi sida asaxa qiradii markaa ma ansaxayso wayajibu waxaa waajib ah tartiibuhaa faatixadii inuu oo waxa weeye tartiibkeeda uu ilaaliyo say kala horayso wa muwaalaatuhaa inuu xidhiidhiyo kelimaadkeedii fain takhallala hadii uu soo dhex galo dikrun dikri soo galo faatixadii dhexdeedii hadduu soo kala dhex galo ka baxsan faatixadii qadaca wuu goynayaa dikrigaasi almuwaalaata xidhiidhkii faatixada ayuu goynayaa oo markaa qofkii inuu dib u soo bilaabo ayay noqonaysaa fain tacallaqa hadii uu ku saabsan yahay ku xidhan yahay dikrigaasi bisalaati salaadi hadduu ku tacalluqo ka ta'miinihi waaba inuu aaminsado qofkii tukanayay liqira'ati imaamihi imaamkiisa qiradiisii ayuu aamiin u yidhi imaamkii markuu faatixadii dhammeeyey isagoo faatixadii dhexda kaga jira wa fatxihi iyo inuu u furo ma'muumkii calayhi imaamkii qiradii uu u furo markii ay qiradii ku istaagto uu garan waayo falaa ay falaa yaqdacu lmuwaalaat yacni arrinkaasi ma goonayo xidhiidhkii faatixada ay xidhiidhaysay fil asaxi wejka asaxnimada badan wayaqطacu waxaa goynaya faatixada xidhiidhkeedii asukuutu dawiilu aamuskii dheeraa wakadaa sidaas oo kale yasiirun mid yar aamus yar ayaa goynaya aamuskaa yaroo qasada bihi uu oga qasday qaطca alqira'ati qiradii inuu ku jaro ama uu ku gooyo fi lasaxi wejka asaxnimada badan waaya faatixadu waa waajib ragcad kasta qofki inuu la yimaado maxaa yeelay nabiga salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu yihi laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaab salaadi oma sugnaanin qofkii faatixada aan akhrinin muttafaqu calayh waxaa kaloo nebigu yuhi alayhi الsalaaةu wasalaam laa tujziu salaaة laa yuqra'u fiiha bifaatixati اlkitaab ma gudayso salaad qofkii uusan ku akrinin faatixadii kitaabka macnaha qofka hadduu faatixada ka tago salaadiisu ma ansaxayso ayuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam haddaba ragcad kasta inuu la yimaado ayaa la rabaa ama salaaddii ha ahaato siriyo salaad siriya ha ahaato oo sida duhurkii iyo casarkii ama salaad jahriye ha ahaato sida maqhribkii iyo ceshihii iyo subaxii ama salaad farad ha ahaato ama salaad sunna ha ahaato ama qofkii imaam ha ahaado ama mamuum ha ahaado ama munfarid ha ahaado intaba faatixadii mar walba ka tegi mahayo keliya faatixadu waxay ka dhacaysaa qofkii masbuuqa ahaa ee ragcadda lala dhaafay masbuuq waxaa wey waa qofkii jamaacaadkii dib ka soo haleelay oo qiyaamkii uu dhaafay wuxuu soo haleelay imaamkii oo rukuucay ama sii rukuucaya ayuu soo haleelay ama qadar yar oo wuxuu ka soo haleelay qiyaamkiisii aan u suroobayn inuu faatixada ahriyo marka imaamkiiba markiiba rukuucay qofkaa masbuuq baa la yidhaahdaa marba haddii qiyaamkii lala dhaafay masbuuq ayaa la yidhaahdaa kaasi waxa weeye faatixadii way ku waajibtay laakiin way ka dhacaysaa oo imaamkiisii ayaa ka ambaaraya way ku waajibaysaa laakiin imaamkiisii baa ka xambaaraya sida waa halkan mualifku leey ilaa ragcata masbuuqi qofkii ragcadda lala dhaafay faatixadiisa kaas waajib kuma ahee imaamkii baa ka xambaaray weeye haddaba faatixadii waxaa ka mid ah basmaladii bisinkiibaa ka mid ah oo aayaadkeeda mid ka mida ah, weeye waxaana taa daliilu ah axaadiid eh, kala duwan oo uu ka mid yahay xadiidkii qudni uu ka wariyey can abi hurayra wuxuu yihi radi allahu tacala nabiga ayaa yidhi buui calayhi salaatu wasalaam ida qara'tum alxamdu lilah faqra'uu bismi illahi araxmaan raxiim inaha um lqur'aan haddii aad alxamdu akhrisaan faatixadii bismi illahi araxmaan raxiim akhriya inaha wa um lkitaab wa bismi illahi araxmaan raxiim ixdaa aayaatiha bismi illahi raxman raxiimna aayaadkeeda mid ka ah, weeye Eh, marka axaadii kale oo kuso aroran way jiraan sida xadii ibn khusayme uu wariyey min xadii umu salm oo arrinkaa tilmaamaya marka bisinkii waa aayad ka mid ah faatixadii kale shadadkii shadadkii faatixadii ayay ka mid yihiinoo lagama karo qofka hadduu shad ka tago shadadkii ka ah faatixada waxa weeye wuxuu ka tegay xaraf ka mid ah faatixada saa qiradiisii ma ansaxayso hadduu maalan dhaho iyaaka nacbudu meesha ahayd iyaaka ama ihdina siraaa almustaqiim ihdina siraaa almustaqiim dhaho dee ma ansaxayso shadku waxaa weeye xaraf ayuu bedelkiisii ku jiraa mhm. waa laba xaraf oo laiskeliyey oo laisku idqaamay ayaa shadkii samaynaya marka shadkiina wuxuu ka mid yahay xuruuftii faatixada haddii uu daad ku bedelo da oo meeshuu ka dhigi lahaa walaa daliin u dhaho ma asaxaysaa mualifku wuxuu ma asaxayso khilaaf ku jira madhabka laakiin qowlka ama wejka asaxa ah wuxuu ma asaxayso maxaa yeele macnihii ayaa isbedelaya walaa daliin addaaliin waxa w kuwii baadiyaysnaa addaaliinna waxay ka timaaday min dalla yadallu qofkii wuxuu nagaaday ama wuxuu ahaaday maalintii oo idil inuu waxaa samaynayo alla yafcalu kada marka isku macno ma aha daaliin iyo daaliin wejka ka soo horjeeda asax ayaa wuxuu leeyahay way asaxaysaa sababtoo ah way adag tahay labadan xaraf in la kala saaro maxaa yeelay yacni makhrajkooda isku dhow daaliin iyo daaliin aad bay isku dhow yihiin saa darteed way ku adagtay dadka caamada inay kala saaraan waxaa waajib ah in la tartiibiyo faatixadii oo tartiibkeeda la ilaaliyo waxaa laga wadaa aayaadkeeda iyo kelimaadkeeda waa in qaabkii qur-aanka ee ugu sugnayd in loo akhriyaa weeye bimacnaa niska dambe ee faatixada hadaad ka bilowdo oo haddana niskii hore usoo laabato dee ma ansaxayso waa inaad xagga hore ka soo bilowdo asaa ku wadaa ma cagsin kartid ilan waxani waa qur-aan qur-aankuna waa mucjiz nadmigiisa marka waa in la ilaaliyaa khalal yar in laga ilaaliya waxaa kaloo waajib ah faatixada marka la akhrinayo in la xidhiidhiyo kelimaadkeeda bimacnaa inaan faasil loo dhexaysiinin yani zaman dheer aan loo dhexaysiinin oo ama aamus ama wax kale uu soo kala dhexgelin qofka haddii uu neefsado intuu akrinayo faatixadii dhib male taas ilaan qofkii dee uu bahnaanaya neefsigii waxaa laga hadlaya waxaa weeye faasil soo kala dhexgala kelimaadkii faataxada inuu maala markuu alxamdu lilahi rabb اlcaalamiin dhaho xoogaa iska aamusnaado muddo dee ka badan sukuudkii udhexaynayay aayaadka wuxuu yidhi mualifka haddaba hadduu soo kala dhexgala dikri aan salaada ku tacalluqin sida maalan oo kale qofkii wuu hindhisay alxamdu lilah buu ila qofka asagoo salaada ku jira haduu hindhiso alxamdu lilah buu dhahaya ama qof soo gelaya oo albaabkii gargaraacay ayuu u idmayaa soo gelitaanki wuxuu hi subxaan allah taasna ille waa mashruuc iyo wixii la midka ah marka ayada aha dikrigaasi muwaalaadkii wuu jaraya xidhiirkii faatixada muwaalaadkii wuu jarayaa laakiin haddii uu ku tacalluqo salaada dikrigaas sida maalan oo kale inuu imaamkiisii markiiu faatixada dhammeeyo aamiin uu la dhaho oo taamiinku la yimaado ama imaamkiisiibaa qiradii khalday ama garan waayo iradii ku istaagta dabeetna wuu u furay fati buu sameeyo wuu u sheegay isagoo faatixadii arinaya faatixadii uu joojiyey meeshu waday dabeetna imaamkiisii ayuu qiradii u furay taasi dhib ma leho halkiibuu ka sii wadanaya ma soo bilaabayo faatixadii waay hadduu laakiin amus dheer uu la yimaado waxa weeye wuu jarayaa muwaalaadkii faatixada sidaasoo kale aamus yar hadduu la yimaado uula qasda aamuska yarka inuu faatixadii ku kala gooyo bay markaasi uu jaraya fain jahila alfaatixata faatixadii haddii uu qofkii garan waayo uusan aqooninba faatixadii fa sabcu aayaatin toddoba aayadood ayaa markaa waajib noqonaya mutawaaliyatin oo xidhiidha fain cajaza haddii uu garan waayo toddobada aayadood oo uu awood u lahaynba inuu akhriyo maba yaqaanaba fa mutafariqatun toddoba aayadood oo kala tagsan oon xiriir ahayn ayuu akrinayaa qultu qaala nawiyi wuxuu ihi alaصaxu wajka asaxnimada badan waxa wey almansuusu ee la caddeeyey jawaasulmutafariqati toddoba aayadood oo kala tagsan inay bannaan tahay maca xifdihi asaga oo qaybsan mutawaaliyatan toddoba aayadood oo xidhiidha wallaahu aclam fain cajaza qofkii haddii uu awoodi kari waayo qur'aanba faatixaiyo keyrkeedba ataa markaa wuxuu la imaanayaa bidikrin dikri buu la adkaar kale u akrinaya walaa yajuusu ma bannaano naqsu xuruufi اlbadeli ka ahayd faatixada ama ha ahaato kale ama ha adkaartii inay ka yaraato can ilfaatixati faatixadiina ka yaraato ma bannaano fi wajka asaxnimada badan fain lam yuxsin qofkii hadduusan aqoonin shay-an waxbaba qur-aan iyo adkaartoona qofkani ma yaqaano waqafa markaa wuxuu istaagayaa qadra alfaatixati faatixada qadarkeeda waay qofkii haddii faatixadii rukniga ahayd uusan garanaynin laakiin uu yaqaano qur-aan kale oon faatixada ahayn marka wuxuu la imaanayaa toddoba aayadood toddobada aayadoodna ma shardibaa inay xidhiidhaan imaam raafic wuxuu yidhi inay xidhiidhaan waa shardi oo toddoba aayadood xidhiidhsan inay ahaadaan haddii eh, uusan markaa garan n aayad xidhiidhsan usan garan oo aayaad kala tagtagsan uu yaqaano oo midba ay suurad ku jirto dee kuwaasuu la imaanaya laakiin imaam nawi baa ka daba tago wuxuu yidhi sida asaxa ah way bannaan tahay inuu toddoba aayadood oo mutafariq ah oo kala tagsan oon xidhiidh ahayn inuu akhriyo asagoo xafidsan toddoba ayadood oo xidhiidsan marka labada way banaantay buu leyahay macnaha inkastoy fadli badan tahay toddoba ayadood oo xidhiidsan len waa macnihiiba isku toosiyo waxaa weeye markaa bedel ayay ka noqonayaan faatixadii waxa toddoba ayadood looga dhigayo maxaa yele faatixadii baa toddoba ayadood waaya waxaa kaloo shardi ah in toddobada aayadood xuruuftooda inaysan ka yaraan xuruufta xuruufta faatixadoo ah boqol iyo lix iyo konton xaraf waa inaysan ka yaraan haddii haddaba uu garan waayo xataa qur-aankan uusan aqoonin oo faatixadii iyo qur-aan kale uusan ka garanayn dikri buu la imaanaya adkaar buu la imaanaya taa daliilu ahaa xadiidka abu daawud uu in nabiga nabiga calayhi salaatu wasalaam uu nin yimid uu yidhi yaa rasuul waxba kama aqaane ibar wax qur iga guda markii aan salaada tukanayo markaasaa nabigu wuxu uhi salaatu wasalam waxaad subxaan allah alxamdu lilah walaa ilaha ila allah allahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah dikri alle ima buuri marka mualifku wuxuu tilmaamayaa inaysan bannaanayn xuruuftii bedelka ka ahayd ama bedelkii faatixada ama ha ahaado qur'aan ama ha ahaado dikri xuruuftiisi waa inaysan ka yaraanin xuruuftii faatixada oo boqol iyo lix iyo konton ah waayahay markaan leenahay faatixadu waa boqol iyo lix iyo konton waa markii la akriyay qirada maaliki bilali loo akriya ln labada way bannaanta in la dhaho maaliki iyo meliki waa laba qiro oo qira'aadka maxaan eh, ku dhahay mutawaatirka ah marka midku akriya way bannaan tahay laakiin haddii maaliki loo akriyo boqol iyo lix iyo konton ayay noqonaysaa waay haddii uusan waxbaba garanaynin qofka qur-aanna ma yaqaano adkaar kalena ma yaqaano taa waxaa lagu suuraysan karaa qof hadda soo islaamay oo de carabigiina uu ku adag yahay salaadiina waktigeeda uu soo galay qofkaa dee wakti dheer buu baahnanaya in qur-aankii la baro ama faatixadii la baro ama adkaarti kale la baro wakti bay qaadanaysaa markaasoo kale qofkii muxuu samaynaya waqafa qadra alfaatixati faatixada qadarkeeda ayuu istaagayaa oo waxa weeye intii faatixada uu u taagnaan jiray ayuu isagoo aamusan iska taagnaanaya maxaa yeele qiyaamka laftirkiisa waa waajib ama waa rukni oo haddii faatixadii la waayo ka tegi mahayo qiyaamka wayusan waxaa la sunneeyaa caqiba alfaatixati faatixada gadaasheeda ama faatixada kadib waxaa la sunneeyaa inuu dhaho aamiina inuu dhaho aamiin inuu dhaho ayaa sunno ah khafiifat lmiimi iyadoo uu yahay mid yani la fududeeyey oo shad uusan saarayn bilmaddi maca almaddi madmaci yani miimkana ma shadayo isla markaa wuu madaya wuxuu leey aamiin ayuu leeyahay wayajuusu waxaa bannaan alqasru inuu gaabiyo oo midkii uu meesha ka saaro u dhaho aamiin way bannaan tahay yadna wayu'minu wuu la ta'miinsanayaa ma'muumkii maca ta'miini imaamihi imaamkiisa aamiintiisa ayuu la ta'miinsanayaa oo wayajharu wuu la jahrayaa bihi ta'miinkii wuu la jahrayaa codkii ayuu kor ugu qaadaya fi adhari qowlka adharka ah waayahay markuu mualifka noo soo tilmaamay labadii sunno ee saabiqataynka ahaa oo ahaa wixii ka horreeyey faatixada oo iftitaaxii iyo tacawudkii ah ayuu halkana ku tilmaamaya labadii sunno ee laaxiqataynka ahaa ka hore waxaa weeye ama sunnada koobaad aamiin inuu dhaho aamiin haddaba laba siyaaboodba way ku bannaanta in la mado isla markaa miimkii la takhfiifiyo la dhaho aamiin oo macnihiis waxaa weeye ilaahay owna ajiib taasi way bannaan tahay waxaa kale oo bannaan in la dhaho amiin oo la qasriyo madkii meesha laga saaro amiin in la dhaho labada way bannaan tahay laakiin waxaa ashhar ah oo fasiix ah amiin in la mado ayaa ashhar ah amaa miimka in la shado oo la dhaho amiin taasi waa khalad waa laxni weeye macnihiin uu isbedelaya wuxuu noqonaya aamiin bimacnaa qaasidiin waan u qasdaynaa wey lakiin salaadda ku guri mayso qofka hadduu aamiin dhaho salaadda ku guri mayso waxaa loogu tawiilinaya inuu ujeedo ilaahay ayaan u qasdaynaa saasaa lagu tawiilinaya waaya markuu ilah yihi walaa aamiin albayt alxaraam waxaa daliil u ah arrinkaas inay taamiinku uu sunno yahay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam axaadiid fara badan ayuu kaga soo arooray oo ka mid yahay xadid wail ibn xujr uu yidhi nabiga alayh slam baan ku daba tukaday markuu waladaaliin yidhi ayuu aamiin yidhi wamadda bihaa sawta codkiisina wuu ku jiido aamiin buu yidhi waxaa sunnaha qofka ma'muumka ah inuu la ta'miinsado imaamkiisa aamiin markuu imaamkiisu leeyahay inuu la dhaho ayaa sunnaha ah. uusan ka horraynin kana dambayn sidaasaa sunnaah islamarkaana uu la jahro cod kor u qaado waxaana taa daliil ah xadiidkii nabigu yuri alayhi salaatu wasalam ida amana alimaamu faaminuu imaamka hadduu ta'miinsado idinkooda ta'miintii la imaada oo macnaha imaamkiina la aamiinsada fainahu man waafaqa taamiinu taamiin almalaaikati ufira lahu ma yataqadama min dembi qofkii taamiinkiisa uu waafaqaa oo uu ku dhacaa taamiinkii malaa'igta oo isku zaman ay dhacaan dembigiisii hore ayaa loo dhaafaya buuri nabigu yuri alayhi salaatu wasalaam waayahay watusannu waxaa la sunneeyaa suuratun suurad ayaa la sunneeyaa bacda alfaatixati faatixadii kadib ilaa fi aaliati ragcadii saddexaad mooyaane waraabicati iyo ragcaddii afraad mooyaane fi ladhari qowlka adharka ah qultu waxaan idhi qaala alimaam nawowi fain subiqa haddii lagala hormaro qofkii ma'muumka ahaa bihimaa ragcaddii saddexaad iyo tii afraad qara'ahaa faatixadii wuu labadaas ayuu ku akrinayaa calى nasi qowlkii naska ah, wallahu aclam walaa suurata suurada uma sugnaanin lilma'muumkii bal hase yeeshee yastamicu qirada imaamkiisa ayuu dhegaysanayaa fain bacuda haddaba haddii uu ka fogaado imaamkiisii oo qiradiisa inay soo gaarayn aw kaanat ama ay tahay qiradii ama salaaddii ay tahay siriyatan salaad siri ahoon jahri ahayn qara'a wuu akhrinayaa ma'muumkii suuraddii fi lasaxi wejka asaxnimada badan waay waxaa sunno ah in laga daba akhriyo faatixadii suurad waa sunno ama salaadu siriya ha ama jahriya ha laakiin waxaa la akhrinayaa uun suuraddaasi ragcadda koowaad iyo ragcadda labaad laakiin salaaddu hadday tahay salaad eh, saddex ragcadood ah sida maqhribka ama afar ragcadood sida duurkii iyo casarkii iyo ceshihii ragcadda saddexaad iyo ragcadda afaraad toona ma akhrinayo suuraddii eh, labada hore un buu akhrinayaa laakiin khilaaf baa ku jira masladan khilaaf baa ku jira inaan ragcadda saddexaad iyo ragta afraad suuraddii lagu akhrinayo taasina nabig alai slam bay ka sugnaatay in suuradda la akhrinayo laba ragcadood hore lagu akhrinayo oo xadiidkaasna waa muttafaq calayh waa xadii saxiixayn ku sugan in lagu akriya ragcadda saddexaad iyo ta afraadna xadiid muslim uu wariyey ayay ku soo aroortay marka eh, labadaba way soo arooreen laakiin xadiidkaas eh, tilmaamaya in laba ragcadood hore keliya lagu akrinayo ayaa saxiixayn ku sugan saa darteed baa loo rajaxay waayahay haddaba qofkii ma'muumka ahaa haddii lala dhaafo ragcaddii saddexaad iyo tii afraad oo macnaha ay u suuroobi weydo inuu akriyo suuraddii ka dambaysay faatixada oo maalan qofkani masbuuq buu ahaa wuxuu soo haleelay imaamkii oo tukanaya ragcaddii saddexaad labadii horaa dhaafay ragcaddii saddexaad buu soo haleelay dabeetana imaamkani faatixadii mu akrinaya sooma ah ragcaddii saddexaad iyo ta afraad dee way u suuroobi weyday ma'muumkii inuu akriyo suuradii ka dambaysay faatixada maxaa yeelay imaamkii ayaa markiiba rukuucay markuu faatixada akhriyo Ehm, marka labadiisa ragcadoodii hore maamuumkani masbuuq ah uma suuroobin inuu suuraddii ahriyo labada dambe ta saddexaad iyo ta afraad ayuu ku akrinayaa suuraddii si aysan salaadiisa oga manaanin suurad onaga manaanin waay walaa suurata suurad oma sugnaanin lilma'muumi maamuumkii maamuumkii suurad ma leh bimacnaa waxaa looga jeedaa qofka maamuumka ah haddii imaamkiisii qiradii uu akrinayo uu la jahrayo qiradiisu dhegaysanayaa ee asagu suurad ma akrinaya faatixada keliyan buu akrinayaa wixii faatixada ka dambeeyana qirada imaamkiisa ayuu dhegaysanayaa laakiin hadday salaadu tahay salaad siriye ah sida maalan oo kale duhurkii ama casarkii waxa weeye asna wuxuu akrinayaa suuraddiisa imaamkiisana wuxuu suuraddiisu akrinaya oo markaas dee qiradii imaamkii waa maqlaya soo ma ah sidaa darteed wuu sidoo kale haddii imaamkiisi uu ka fog yahay oo qirada imaamkiisa ayna soo gaareen suuraddii wuu la imanayaa maalan imaamkii waxa weeyaan uu fog yahay oo jamciina uu badan yahay microfonkiina kuma soo gaaraya ama dushaad ku tukanaysaa codkiibaa go-ay oo ma maqlaysid qirada imaamkaaga ama codkiisaa gaaban oo ma maqlaysid biayi sifa oodan maqlaynin markaa suuraddii waad la imanaysa intaad aamusnaan lahayd dee suuraddii waad akrinaysaa fii hadi alxaala waay ilan salaadda aamus kuma jire inaad iska taagnaato o iska aamusnaato adoon qur-aan akhrinaynin qiran aan dhegaysanaynin iska aamusnaan maysid wayusana waxaa la sunneeyaa lisubxi salaadii subax waduhr iyo duhurkii diwaalulmufasali subci khamiiseed suuradihiisa dhaadheer ayaa loo sunneeyaa walilcasri casarkiina iyo walcishaai cishihiina waxaa loo sunneeyaa in lagu tukado awsaatuhu awsaatulmufasali subci khamiiseed suuradihiisa dhexdhexaadka ah een dheerayna gaabnayna wlmaqrib maqribkiina qisaaruhu qisaaru lmufasali subxi khamiiseed suuradihiisa gaagaaban ayaa loo suneeyaa walisubxi jumcati jumcada subaxdeedana waxaa loo suneeyaa fi lula ragcadda hore aliflaamiim tanziil sajda inuu ahriyo wa fi aaniya ragcadda labaadna hal ataa cala linsaani inuu ahriyo ayaa sunnaah halkan wuxuu mualif ku tilmaamayaa qiradii suuradda la akhrinayo salaadaha shanta marka qiradii isku mid maaha way kala dhaadheer tahay salaaduhu si kala maaragtay eh, wakti u kala leeyihiin ama ay u kala gaaban yihiin ayaa loo eegayaa haddaba salaada subax iyo salaada duhur waxaa lagu akhrinaya diwaalulmufasal subaca khamiiseed sunnadihiisa dhaadheer salaada waxaa weeyaan casar iyo tan cishana subaca khamiiseed sunnadihiisa dhexdhexaadka maqhribkana suuradaha gaagaaban waxaa looga jeedaa subaca khamiiseed laga bilaabo khilaaf baa ku jira laakiin sida muctamadka ah min suuraة اxujuraat laga bilaabo suuraة xujuraat ama laa tuqadim suuradan u naqaano ilaa birab الnaas intaasa waxaa la yihahdaa subca khamiiseed ama diwaal almufasal loo yaqaano suuradihiisa dhaadheerna waxay ka bilaabaysaa min alxujuraat ilaa camo waa diwaalkiisii awsaadiisuna min camo ilaa waxa weeye suuraة الduxa qisaarkiisuna min الduxa ilى الnaas sidaas wey marka sidaas u kala leeyihiin nabigana calayhi الsalaatu wasalaam axaadiid kala duwan ayaa arrinkaas laga qaadanaya inuu saa u tukan jiray salaada subax maalinta jumcaha ah bay ka duwan tahay salaadaha kale ayada ragcadda koowaad waxaa la akrinaya aliflaamiim tanziil الsajda ayaa la akrinaya ragcadda labaadna hal ataa cala اlinsaan sida nabiga alayhi الsalaatu wasalaam ka sugnaatay sida saxeyn ku sugan alkhaamisu rukniga shanaadi waxaa weeye alrukuuc rukuucdii weeye wa aqaluhu waxaa u yar rukuucdii an yanxaniya qofki inuu foorarsado qadara buluuqi raaxatayhi labadiisa baabacood qadarka ay ku gaadhayaan rukbatayhi labadiisa jilib biumaaninatin maca umaaninatin xasilooni macayd ayada oo uu ka soocmayo rafcuhu waxa weeye kor noqoshadiisii can huwiyihii hoobashadiisii walaa yaqsidu waa inuusan u qasdin bihi rukuucdii hayrahu waxaan rukuucdii ahayn falow hawa haddaba haddii uu hoobto litilaawatin sujuudu tilaawi u hoobto oo fajacalahu sujuudu tilaawi ka dhigo rukuucan fajacalahu ka dhigo markaa hoobashadii rukuucan rukuucu ka dhigo lam yakfi arrinkaasi kuma filo waayahay waxaa weeye waa rukuucii waxaa u yar rukuucda aqal iyo akmal bay leedahay aqalkeedu wey inta u yar waxaa weeye qofkii inuu fooroorsado qadar ay labadiisii baabaco labada sacab ama labada baabacood ay ka gaarayaan labadiisa jilib marka luu leeyahay qadar ay ka gaarayaan labadiisa jilib meesha waxaa ka baxaya inuu jilbihii gacmaha ku qabsado waajib ma ah inuu jilibka uu gacmihii ku qabto waa sunna sida noo imaan doonta laakiin waxaa muhiimah inuu foorarsado qadar labadiisa baabacood ay gaarayaan labadiisa jilib qadarka inuu foorarsado hadduu doono yuusan gacmahaba saarin oo gacmihiisa halalaadayo hadduu doone qadarkaasaa waajib ah islamarkaana ula yimaado umaaniino umaaniinadu waa asaasi oo kama tegi karo qofkii sida xadiidkii musiiu salaatahu nabig alay sl slam uu ku tilmaamay uma markac xataa taطmaئina raakica rukuuc ilaa aad ka xasisho o rukuucda aad ku xasisho marka umaaniinadu malifku kuu tilmaamaya wuxuu ihi baxayu yanfasilu rafcuhu can huwiyi waa in labada dhaqdhaqaaq markuu hoobanayo rukuucdu hoobanaya iyo markuu ka soo kacayo rukuucdii labadaa waa inay kala soocan yihiin oo laba dhaqaaq oo munfasil ay ka yihiin oo u dhaxeeyo iطmiinaan qadar uu ku xasilayo rukuucdii waxaa la diidan yahay qofki intuu hoobto inuu asagoon istaagin hore ka soo kaco waa inay labadaa dhaqaaq ay kala socnaadaan markuu hoobanayo iyo markuu soo kacayo waa inuu qadar sukuun ah uu xasilayo waa inu dhexaysaa taasaa marka dumaaninadii ah qadarkaa sukuunka ah ee labadaa dhaqaaq udhexaysa ayaa dumaaninadii ah waay waa inuusan u qasdin wax aan rukuuc ahayn haddii maalan qofkii uu u foorursado si uu sujuudu tilaawo oola yimaado aayad wuxuu akhriyey sajda ay ku jirto dabeetana qofkii wuxuu u hoobtay sujuudu tilaawa markuu dhexda sii mariyey ayuu yidhi maan ka dhigo rukuuc oon sujuudu tilaawa iska daayo dee ma anfacayso waa inuu qofki intuu soo laabtaa oo u qasdaa rukuucdii ilan qasadku waa muhiim وإنما لكل امرئ ما نوى واي الخامس ركن شناد وحوي ركوع ركوعدي واقل waxa uu yaraan xani qofkii inuu foorsado qadra buluuqi raaxatay labadiisa baabacdinta ka gaarayaan rukbatay labadiisa jilib bi tumaaninatin ma'a tumaaninatin xasilooni ma'a بحيث ينفصل ayadoo uu ka sooconayo rafcuhu yani kicitaankiisii can huwiyihi hoobashadiisii walaa yaqsidu markaanun u qasdayni bihi rukuucii hayrahu waxaan rukuucii ahayn falow haba hadduu u hoobto litilaawatin isjudu tilaawo oo fajcalahu uu ka dhigo markaa hoobashadii rukuucan rukuucuu ka dhigo lam yakfi arrinkaasi uma fillo waakmaluhu waxaa u kaamilsan rukuucdii taswiitu dahri dhabarkiisa inuu simo cunuqihii iyo luquntiisii wa nasbu saaqayhi labadiisa dhudhun inuu oogo oo uu toosiyo waahdu rukbatayhi labadiisa jilib inuu qabsado oo biyadayhi labadiisa gacmood wa tafriqatu asaabicihi farihiisana inuu kala geeyo lilqiblati qibladii ayagoo ujeeda wayukabiru wuu kibaaranayaa fi ibtidaai huwiyihi hoobashadiisa bilowgeeda ayuu kibaaranayaa waa takbiirtii intiqaalka wayarfacu yadayhi labadiisa gacmood kor u qaadaya markii uu rukuucayo kiixraamihi sida markuu xarmanayo ee salaadda uu xidhanayo uu gacmaha kor u qaadayo wayaquulu wuxuuna odhanayaa subxaana rabbiy alcaiim waxaa nasahan oo xumaan o dhan ka hufan rabbiga ii weynaa alaaa saddex jeer ayuu leeyahay walaa yaziidu limaamu imaamkii kama ziyaadinayo intaa aan soo xusnay wayaziidu lmunfaridu qofkii keliga ahaa ee asagoo aan qof kale la tukanayn ee keliga tukanayay wuxuu ku darayaa allaahuma laka rakactu ilah adigaan kuu rukuucay wabika aamantu adigaan ku rumeeyey walaka aslamtu adaan ku hogaansamay khashaca laka waxaa kuu khushuucay samcii naqalkayga wa basarii araggayga wa muqhii dhuuxayga wa cadmii laftayda wa casabii iyo seedayda wama staqallat bihi qadamii iyo cagtaydu waxay xambaartay macnaha badankayga oo dhan baa kuu khuduucay wey illa cagihii qofka jidhka oo dhan bay hayaan waayahay saasoo tilmaana rukuucdu waxay leedahay aqal inuu yar oo waajibkii ah iyo akmal oo sunnihii ah akmalkii hadda waxa weeyaan buu wariy sida u kaamilsan dhabarkiisii qofkii inuu simo iyo luquntiisii oo sida xaanshida oo kale ka safiixa yacni eh, ama waxaa weeye birta oo kale ama looxa oo kale saasoo kale ay u sinaadaan dhabarkiisii iyo luquntiisii dadka qaar waxay sameeyaan madaxooday foorinayaan madaxiiba hoos dhigayaan iyo luquntii qaarna madaxoodiiba kor jira dhabarkoodaa ka hooseeya labadaba khalad waxaa rabaa dhabarkaaga iyo luquntaadii madaxaaba inay sidaa u sinaadaan haddii waxsaa loo saari lahaa maalan koob biyo ay ku jiraan oo kale inaysan biyahaas daadanayn saasa loo bahan yahay saasaa sunada nabig ala sl slam sida saxiix muslim ku sugan waxaa kaloo sunno ah in labadiisa dhudhun inuu toosiyo oo xagashiisa uusan soo daacinin xagga xagasha inuusan soo laabinoo jilbihiisa inuusan soo laabin si lugihii u gaaro waa inay lugihiisu saa u taagnaadaan saa u sinaadaan boodihiisana saasoo kale dhabarkiisana waa inu soo daacinin korna uusan u taagin dhabarkii waa inuu eh, waxa weye lugihiisana toosnaadaan dhabarkiisuna toosnaada isla markaa labadiisa jilib uu ku qabsado gacmihii waa sunno saan horey usoo tilmaannay farahana uu kala yar fogeeyo xoogaa qibladan uu ujeeday lilqibla markuu alifku leeyahay halkaa waa lagu yar wareeray de aruhu markii jilbaha lagu haysto dee qibladii ma qaabilayaan oo arihii hoosta u foorraa soo maaha agga dhulka ujeedaan waxaa looga jeedaa faraha xaggana haka marin yani agga xagashana ha marin midig iyo bidixtoona ha usoo jeedinne farahaagu ha raacaan dhudhunkaaga saasa loga jeeda dhudhunka ha raacaan faruhu manaha warka qaar balaga inay markay qabsanaya inay erahaas u qabsadaan yani saasa la diidan yahay waxaa la rabaa in aad jilibkii ku qabato farihina aad hoos takbiir buu la imaanaya markii uu hoobanayo ayuu takbiirutiqaalka la imaanaya allahu abar bu tana waa sunno gacmihiisana kor buu qaadaya sida markuu salaadda uu xidhanayay takbiirtulixraamka aan soo tilmaannay allahu akbar ayuu leeyahay dabeetana markii uu rukuuco wuxuu la imaanaya adkaartii rukuucda ahayd subxaan rabbi alcaliim saddex jeer imaamku intaa haddaba kama ziyaadinayo bal u fiirso imaamka dadka tujinaya saddex jeer u dhaho subxaana rabbi alcaiim subxaana rabbi alcaiim subxaana rabbi kama ziyaadinayo maxaa loo leeyahy saas dadka salaadda ugu dheerayn a'immadu ha dhegaystaan maanta a'immadeenna waxa wey ku culaday doonaan intii doonaan ba iskaga jirayaan sujuudana doonaan ba iskaga ducaysanayaan waxa weeye in la dheereeyo ma aha dadka lagu dheereeyo salaadda waaya qofka munfaridka ee tukanaya asagu waxbuu ku yardarayaa wuxuu akrinayaa ducadan allahuma laka rakactu wabika amantu walaka aslamtu khashaca laka samci wabasari wamurkhi wacadmi wacasbi wama staqalat bihi qadami ducadanna nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay ka sugnaatay siduu wariyey muslim fii saxiix muslim ayay ducadan kuso aroortay asaadisu rukniga lixaadi waxaa weeye alictidaalu ekaansho qaa'iman qofkii isagoo taagan uu ekaado mutma'inan oo xasiloon walaa yaqsidu uma ayrahu wax aan ictidaalkii ahayn uma qastay markuu soo kacayo falow rafaca haddaba haddii uu sara joogsado fazican ama fazacan labadaba way soo aroortay fazican asagoo argagaxsan ama fazacan liajli fazacin waa mafcuul mulaq markaa min shayin shay uu ka argagaxsan yahay lam yakfi markaas soo kicitaankaasi kuma fillo yusan waxaa la suneeyaa rafcu yadayhi gacmihiisii inuu kor u qaado maca ibtidaa'i rafci ra'sihi madaxiisa koru qaadidiisa maciisa oo ay wada socdaan macnaha markii uu gacmaha koru qaadayo iyo markii madaxa uu koru qaadayo inay wada socdaan qaa'ilan asagoo oo odhanaya samica allahu liman xamidah ilaahay wuu ajiibaya qofkii mahadiya oo ku xamdiya faidan tasaba haddii uu oogmo qaala wuxuu odhanayaa rabbanaa laka alxamdu rabbigaa now adiga ayaa mahadi kuu sugnaatay mil asamaawaati wa mil alardi وملأ ما شئت من شيء بعد ربنا يا ربنا ربنا لك الحمد mahad baa kuu sugnaatay mil الsamaawaati samaawaadka ama cirarka mugooda wa mil alardi arlada mugeeda wa mila maa shiita wax alla wixii aad doonto mugiisa oo min shayin shay a bacdu intaa kadib wayaziidu lmufridi qofka keligaana wuxuu ku siyaadinaya ahla hanaa'i iyo ahla hanaa'i rabbigii ammaanta ehelka u ahaayo walmajdi iyo weynida iyo cadamada axaqu maa qaala alcabdu addoonku wuxuu dhaho waxa u mudan waxaa weeye wakullunaa laka cabdu dhammaantaanadan addoommaan kuu nahay jumladaas waa jumla muctarida wixii addoonka u mudnaa inuu dhaho waxaa weeye laa maanica wax diidaya ma jiro limaa actayta wixii aad bixiso walaa muctiya qof siin kara oo bixin kara ma jiro limaa manacta wixii aad diido walaa yanfacu ma anfacayo daljaddi kii hodantinimada u saaxiibka ahaa minka xaggaaga ma anfacayo aljadu hodantinimadii aakharo wax allo waxay u tarayso ma jiro rukniga lixaadi waxa weeye ictidaalkii ictidaalka waa inuu qofkii uu la yimaado isaga oo tumaaniino la imaanayo macnaha waa inuu ku xasilaa lama rabo in qofki intuusa kaco inuu markiiba haddana hore ka hobto waa inuu ku xasilaa horta oo istaagaa qadar waa inuu taagnaada manin lagu tilmaami karo su nabg ala sl ku yih adikii musii salaatahu uma arfac xataa tactadila qaa'iman waa inaad manaa kor noqota adiga oo markaa si fiican u taagan oo maaratay oo eg itidaalka la yimi waa inuusan u qasdin markii ictidaalka la imaanaya wax aan ictidaalki ahayn haddii uu argagax oo u sara joogsado oo rukuucdii oga soo kaco markaasi ma anfacayso maalan qofkii asagoo rukuucsan ayaa wuxuu arkay mas ama halaq ama wuxuu ka cabsado dabeetana argagax ayuu u soo kacay ee ictidaal muusan niyeysanin dee waa inuu intuu laabto oo rukuucdii ku laabto waa inuu markaa niyeysto ictidaal waagi waxaa sunno ah inuu gacmihiisa kor u qaado markii uu ka soo kacayo rukuucda isla markaa uu isla bilaabo gacmaha uu kor u qaadayo madaxiisa isla bilaabo markii uu soo kacayaba gacmaha uu kor usoo qaado maaha markii uu istaago inuu dhaho samica allahu liman xamida waa inuu markuu soo kacayo rukuuca ka soo kacayaba gacmihii iyo madax qaaditaankii isla bilaabaa samica allahu liman xamida markaa uu dhaho samica allahu liman xamida waxa wey ilaahay waa ajiibayaa qofkii u xamdiya ama ilaahay subxaana wa tacaala wuu ka abaalinaya dabeetana markii qofku qumaat u istaago ayaa wuxuu leeyahay eh, rabbana laka alxamdu min asamaawaati wa min alardi min ma shi'ta min shayin min shayin bacd rabbanaa laka alxamdu way soo aroortay rabbanaa walaka alxamdu wow lagu darana way soo aroortay allaahumma rabbanaa laka alxamdu na way soo aroortay allaahumma rabbana walaka alxamdu oo waawtii lagu darana way soo aroortay afartaas siiqada bukhaari bay kusoo arooray marka midkuu dhahaba waxaa weeye waa shay sunno ah weey qofka munfaridka ahna wuxuu ku darayaa inta imaamku wuu dhihi karaa munfaridkana wuu dhahayaa imaamkuna intaa dhaafin maayo laakiin munfaridku wuxuu ku dari karaa hadduu doono oo sunno ah ahla الhanaa'i wاlmajdi axaqu ma qaala اlcabdu dikrigaas uu ilaahay ku ammaanayo ayuu la imaanayaa waaya wayusana waxaa la sunneeyaa alqunuutu qunuud ayaa la sunneeyaa fi ictidaali taarikati الصubxi salaada subax ragcaddeeda labaad ictidaalkeeda wa huwa qunuudkaasina waxa wey allahuma hdinii ilahay hanuuni fi man hadayt ila akhirihi walimaam imaamkina wuxuu qunuudkii oola imaanaya bilafdi اljamci lafdiga jamca ayuu oola imaanaya wuxuu leeyahy allahuma hdina fi man hadayt ila akhirihi wاصaxiixu wejka saxiixa waxaa weeye sanu salaati salaadii in lagu saliyo inay sunno tahay calaa rasuuli اllaahi salى اllahu alيه waslm nabiga in lagu saliyo alayh الsalatu wasalaam fii akhiri qunuudka aakhirkiisa warafcu yadayhi labadiisa gacmood inuu kor u qaado inay sunno tahay markii uu quruudka la imaanayo walaa yamsaxu ma masaxayo wejha wejigiisa labada gacmood ku masixi maayo wa ana alimaama imaamkii yajharu inuu la jahrayo bihi qunuudkii ayaa saxiixa wa annahu shaniga yu'minu inuu ta'niinsanayo almaamuum maamuumkii liducaai ducadii wayaquulu wuxuu odhanayaa ahanaa faalladii ama ammaantii ayuu la imaanayaa faallada lagu sheegay waxaa weye inuu dhaho fainaka taqdii walaa yuqضى calayk wainahu laa yadilu man waalayt walaa yacizu man calayt ila akhirih fain lam yasmachu haddii uusan maqlin ma'muumkii imaamkiisa hadduusan maqlin oo imaamkii baa ka fog ama waxa weeye uu dhagalayahay iyo wixii la mid ah qanata markaas uu iska qunuudayaa ma'muumkii wayushracu waxaa la jideeyaa alqunuutu qunuud ayaa la jideeyaa fii saa'ir اlmaktuubaati salaadaha faradkaha intooda kale dhan ayaa loo jideeyaa linaazilati musiibadii muslimiinta ku habsanaysay in loo qunuudo oo ilahi subxana watacaala la barya musiibada inuu ka dulqaado laa muطlaqan gebi ahaanba yani si muطlaq ah in loo qunuudo waxa weeye iyadoo naazile aan loo qunuudeyn salaadihii waxa weeye ma aha shay mashruuca cala mashhuuri qowlka mashhuurka ah qunuudkii waa sunno wuxuu mualif halkan qunuudka uu sheegayaa maxaa yeele ictidaalkii ayaa lagu samaynaya qunuudkii marka wakaan hore usoo tilmaanay rukni kasta markuu ka hadlo surantii ruknigaa raacsanayd ayuu raacinaya marka qunuudku waa sunno in lala yimaado ragcadda labaad ee salaada subax markii qofku ictidaalkii la yimaado ayuu qunuudkii la imaanayaa siiqada qunuudkana waxaa weeye allahuma ahdinii fi man hadayt wacaafinii fi man caafayt watawallanii fi man tawallayt wbaarik lii fi ma acطayt waqinii shara ma qadayt inaka taqdii walaa yuqضى calayk inahu laa yadil man walayt tabaarakta rabbana watacalayt sidaa wey waxaana taa daliil u ah qunuudkaasi inuu sunno yahay axaadiid kala duwan baa kusoo aroortay laba xadiid baan ka soo qaadanayna xadiidka koobaad waxa wey xadiidkii anas radi allahu tacaala canhu uu yidhi nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuu qunuudi jiray buu hi salaada subax ilaa uu adduunka ka tago ma zaala rasuul اllahi salى اllah alيه waslam yaqnutu fi اlfajri xata faaraqa dunya nabiga muuse ka tegin inuu qunuudayo salaad subax ilaa adduunyada uu ka tago rawahu axmed imam axmed baa xadidka wariyey waxaana taصiixiyey xadiidkaas imaam nawowi fi lmajmuuc inkastoo taصiixa imaam nawowi xadiidkaas aan lagu waafaqin oo culamada qaarna ay tadciifinayaan oo xadiidkan isu khilaafsan yahay sixadiisa iyo dacfigiisa waxaa kaloo ku soo arooray xadiid abu hurayra radi allahu tacaala canhu in nabiga calayhi الsalaatu wasalaam uu hadduu madaxa kor u qaado rukuucda salaada subax ragcadda u dambaysa uu qunuudi jiray xadiikaasna waxaa wariyey alimaam ibnu nasr fii qiyaami اleyl sanad saxiixa ayuu ku wariyey marka axaadiista qunuud kusoo aroortay way fara badan tahay waa xadiis kala duwan oo duruq kala duwan leh qaarkoodna dacfi baa ku jira marka bimajmuuciha ayay waxaweye aimada shaaficiyada iyo culamo kale sida maalikiyadaba ay u arkaan qunuudkaasi inuu sunno yahay waaya imaamku haddaba bilafdi اljamci buu la imaanaya oo hadduu qofku munfarid yahayna wuxuu leey allahuma hdinii haddii uu imaam yahayna wuxuu leeyahy allahuma hdinaa ilan keligii ma ducaysanaye dadka la tukanayana ducadu waxbay ku leeyihiin marka allahuma hdinaa ayuu leey ilahun hanuuni fii man hadayt wacaafina fii man caafayt ila akhirih waxaana sunno ah in qunuudka markuu dhammaado kadib lala yimaado salliga nabiga calayhi الsalaatu wasalaam nabiga lagu saliyo gacmahan in kor loo qaado waa sunno marka la qunuudayo laakiin gacmihii wejigeediiyu ku masix markii qunuudka uu dhammeeyo ku masix maayo maxaa arrinkaasi ma soo aroorin waaya laakiin qofku markuu ducaysto ducada ka baxsan salaada kharij salaad u ducaysto markuu ducada dhammeeyo wejigeed miyu ku masix axaadiid ba ku soo aroortay axaadiidtaa laakiin dhammaanteedu axaadiid daciifa saa darteed culamadu isu khilaafeen ma sunna mise sunna maaha alimaam alciz bn cabdisalaam wuxuu ku tilmaamay inay tahay shay xun oo munkar ah qof jaahila maan samayn buuri laakiin imaam nawowi raximah اllahu tacaala fii kitaab taxqiiq wuxuu i waa sunno marka culamadu isu khilaafsanya waa sunno iyo sunno maaha ayuu axaadiistaas eegaya waaya imaamku haddaba wuu la jahrayaa qunuudkii isla markaa maamuumkiina aamiin ayuu leeyahay markuu imaamkiisii qunuudkii la imaanayo anaagii wuu la imaanayaa maamuumkii anaaga waxaa looga jeedaa markii eh, imaamku uu akriyo qunuudkii qunuudka dhammeeyo anaa baa ka dambeeya inaka taqdii yuqda calayk marka imaamkii iyo labadaba siran ayay ola imaanayaan anaagaas haddii marka imaamkii uusan maqlin qunuudkiisa oo soo gaari codkiisa marka asagaa qunuudayna uunkii ayaa qunuudkii la imaanayaa kaasi waxaa yidhahdaa qunuudkii waxaa weeye abcaadda salaada ka mid ahaa ee suusahwi lagu kabeey weeye haddii laga tago laakiin waxaa jira qunuud kale oo yidhahda qunuut naazila qunuudkaasi waxaa weeye haddii muslimiinta ay musiibo ku timaado maalan abaaraa ku yimid colaad baa ku timid waxaa ku yimid cabsi ayax baa beelahoodii ku habsaday adu musiibo caam ah ayaa muslimiintii ku habsatay marka waxaa sunno ah in lala yimaado qunuutu naazila markaa salaada subaxun gaar kuma ahee salaadaha kaloo dhan qunuudkaasi waa lala imaanayaa subaxii iyo duhurkii iyo casarkii iyo maqribkii iyo ceshiiba inta waa la qunuudayaa iyadoo la barya ilahi subxana wa tacala musiibadaa in ilaahay uu ka kor yeelo muslimiinta nabiga calayhi salatu wasalaam bil ayuu qunuudayey isagoo habaaraya qoladii dishay asxaabtiisii quraada ahayd meesha lagu tilmaama biru macuuna ceelkaasay ku dileen marka qoladaasoo bil dhan nabig alay slam qunuudaya oo habaaraya waay marka qunuudkaas waa qunuut annawaasil ama qunuut naasil ayaa lahahdaa asaabicu rugniga toddobaadi waxaa weeye asjuudu sjuudi weeye wa aqaluhu waxaa u yar mubaasharatu bacdi jabhati jabhadiisii barh ka mid ah inay e, gaadho oo ay taabato musallaahu ay la baashirto musallaahu halkii uu ku tukanayey fain sajada haddaba haddii uu ku sujuudo calaa muttasilin wax la xidhiidha bihi qofkii musalliga wax la xidhiidha haddii uu ku sujuudo mara la xidhiidha oo maalan jaaza way bannaan tahay in lam yataxarak haddii uusan dhaqdhaqaaqin waxaas uu ku sujuuday bixarakatihi dhaqdhaqaaqiisa hadduusan la dhaqdhaqaaqin walaa yajibu waajib ma aha wadcu yadayhi labadiisa gacmood inuu dhulka dhigo warudbatayhi labadiisa low waqadamayhi labadiisa gomadood iadhar qowlka adharka ah qultu waxaan idhi aladharu qowlka adharka waxaa weeye wujuubuhu in arinkaasi waajib yahayo gacmihii iyo lowyihii ama jilbihii iyo labadii cagoodba inuu dhulka dhigo inay waajib tahay wallahu aclam wayajibu waxaa waajibah an yadma'ina qofkii inuu ku xasilo sujuudii oo wayanaala uu masjidahu halkii ku sujuudayay masjidahu halka waxa loga jeedaa ما مسجده ومسا مسجده حد يقرأ بفتح الجيم آه. بكسرها مسا بفتحها بفتحها صح صح صح ويجب وحواجب أن يطمئن إنه حاصله وينال أقاره مسجده هلكي وكس جودي ثقل رأسه مدحيسة عليس كيسة وألا يهوي إنه سنوه ومن نبا واجبه لغير سجود سجود وح... لغيره سجود وحان هين falow saqada haddaba haddii uu qofkii u dhaco liwejhi wejigiisa hadduu dhaco wajaba waxaa waajiba alcawdu inuu laabto ila ictidaali ictidaalkii inuu u noqdo ayaa waajiba wa an tartafica inay ka sara noqoto ama ay ka sarayso asaafiluhu qaar dambihiisi inuu ka sara maro calaa caalihi xubnihiisii sare ama qaar horihiisi fil asaxi wejka asaxa ah waaya mualifku halka wuxuu ku tilmaamaya ruknigii toddobaad ee arkaanta salaada ka mid ah waxa waa sujuudi sujuudi waxay leedahay sidoo kale aqal iyo akmal inta u yar ee waajibka iyo inta u badan oo sunnihii ah inta u yar waxa weeye qofku in jabhadiisu ay gaadho badh ka mida ah weliba jabhadiisa jabhada waxaa la yidhahdaa inta udhaxaysa sunnayaasha iyo timaha madaxa inta udhaxaysa ayaa la yidhahdaa halkaa ayaa jabha lagu tilmaamaa marka jabhadiisii bar ka ah in ay gaadho halkii ku tukanayay lama dhihi jabhadoo idil bar ka mid a ah. waaya baashirto mubaasharada waxa loga jeeda inaysan waxba u dhexaynin oo jabhadii oo waxba uusan saarayn inay gaadho halkii ku tukanayay taas wey waxaana taa daliil u ah suu nabig alayh slat slaam xadiis ku yidhi xadiiskii uu nabigu alayh slam ku tilmaamay ida sajadta famakin jabhataka walaa tanqir naqran haddii aad sujuuddo jabhadaada dhulka makani ama meeshaad ku sujuudaysa makani hana waxa weye naqri hala imaanin oo qub intaad ka siiso waxa weya markiibaa ka kicin ee ku xasil ayuu nabig alayh slam leeyahay waxaa kale oo tilmaamaya in arrinkaasi uu shardi yahay in jabhadii ay dhulka ay la baashirto xadiidkii khabaar bin arat uu yidhi nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ayaan u cabannay shakowna ilaa rasuuli اllaahi salى اllah alay slam xara ramda yani dhulka kuleelkiisaan uga cabannay gudyadii iyo kuleelkii ciid ayaan uga cabannay meel waxay ku tukanayaan bannaan oo waxa weeye cadceeddu ay ku dhacayso waxaan uga cabannay bui nabig alay slam dhulka kuleelkiisii fii jibaahina jabhadaanadii ku dhacay wa akufina iyo cukubadaanadii falam yushkina ay lam yuzil shakwana yani cabashada nabig al sl muusa zuulinin oo waxaa weeye muusa dhihin wax iskaga xajisiyan maradiina iskaga dhiga muusa dhihin xadiikaas waxaa wariyay bayhaqi bisanadin saxiix ayuu ku wariyey marka halkaa waxaa laga qaatay in ay shardi tahay inaysan qofkii mara aysan jabhadiisii iyo meeshuu ku sujuuday aysan udhaxayn inay shardi tahay haddaba haddii qofkii ku sujuudo wax la xidhiidha qofkii maalan koofiyadii oo kale ama guyi oo kale ama cumaamadii oo kale shay qofkii la xidhiidha jirkiisa ayuu ku sujuuday way bannaan tahay buuhi mualifku arrinkaas sujuuddaasi way u ansaxaysaa waa haddiise shaygaasi dhaqdhaqaaqiisa uusan la dhaqdhaqaaqaynin lakiin hadduu dhaqdhaqaaqiisa la dhaqdhaqaaqayo ma ansaxayso oo waa sidee markaysan dhaqdhaqaaqiisa la dhaqdhaqaaqayn waa maalan go' dheer baa garabka u saara go'aasi ama maradaasi dhulkiibay taalaa dhulkana in badan bay taallaan garabkiisana way saaranta haddii uu qofkii ku sujuudo go-aas isla markaa markii uu ka kaco sujuuddii dhaqdhaqaaqiisa isla dhaqdhaqaaqayn oo dhulkii iska taalla maradii de markaasi wax dhiba male waxay la mid tahay sida asagoo sijaayad dhulka dhigtay oo ku sujuuday ayay la mid tahay laakiin shaygani hadduu yahay shay dhaqdhaqaaqiisii la socda oo maalan koofiyad uu xidhay oo kale oo jabhadiisii qarinaysa ama gabadhii niqaabkeedii oo kale ama cumaamadii oo kale ama guy oo kale madaxa u saaraa ayaa jabhadii qariyey dabeetana uu ku sujuuday markuu kacana dee way raacaysaa taasi ma anfacayso waayo tamkiinkii nabig ala slam uu faray halkan idaa sajadta famakin jabhatak haddaad sujuuddo jabhadaada dhulka qumaati u gaarsi u tamkiini ayaa meesha ka baxaysa oo mubaasharadii ayaa la waayay jabhadii waa in waxba uusan ku dadnayn taasi waxa weeye shardi weyn waaya xubnihii lagu sujuudayay mualifkan ku tilmaamay laba qowl buu sheegay qowl imaam raafici uu muxararka ku rajaxay oo ah in ay xubnahaasi ay kale yihiin laakiin labada gacmood iyo labada jili iyo labada cagood aysan waajiban dhulka in la dhigo de xataa cagaha kor u qaado ama jilibkiis jilbihiisa usan dhulka dhiginba ama gacmihiisa dhulka uusan dhigin oo jabhada keliya uu dhigo way u ansaxaysa ayuu leeya eh, raafici laakiin qowlkaasi muctamad maaha madhabka qowlka muctamadka waxaa weeye inay xubnahaasi waajib yihiin dhulka la dhigo marka xubnihii laga sujuudaya toddobay noqonayaan wejiga iyo labada gacmood iyo labada jilib iyo labada cagood taana waxaa uu nabigu ku tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkii ay sheekhaynku wariyeen fi saxiixayn umirtu an asjuda calى sabcati acdum cala اljabhati waashaara biyadi ila anfi walyadayn warukbatayn waطraafi اlqadamayn nabig wuxu uri alay slam waxa la faray inaan ku sujuudo toddoba lafood jabhada marka nabig alay slam wuxuu gacantiisa ku ishaaray sankiisa macnaha jabhada iyo sanka inay sla socon lakin sanka shardi ma aha waa sunna in lagu sujuudo way fiicantahy lakin shardi ma aha iyo labada gacmood iyo labada jilib iyo labada waxa wey aطraaf اlqadamayn yani labada cagood aطraaftooda waa farihii farihii in lagu sujuudo haddaba xubnahaasoo idil mid kasta in badh lagaga sujuudo oo maain xubnahoo dhan la wada dhiga de shardi maaha jabhada waan soo tilmaanay halkaasa shardi ah laakiin sankii shardi ma aha gacmaha hadduu qayb ka mida ah u dhigo faraha hadduu maalan faraha saa u dhigo way ku filan tahay hadduu cukurka dhigo ama baabacadii waa sax baabacada weliba ugu fiican in la dhigo sidoo kale lowiyihii ama jilbihii ayaguna shardi ma aha in la faydo cagaha waxaa shardi ahoon faraha in lagu sujuudo faraha cagaha ayaa lagu sujuudayaa weliba waxaa la dhigayaa bogal ay u cad yihiin oo arihii agga waaa loo jeedinaya iblada faraha fiidooda ayaa la dhigayaa waxa weeye agga cadna waa loo dhigayaa haddii xagga madow loo dhigo ma anfacayso dadka qaar markay sujuudayaan faraha xagga madow bay u dhigaan oo arihi saas u laabayaan arihi cagaha ma anfacayso waa in faraha aad saa u dhigtaa sa inaa u dhigto wey marka waxyaabahaas oo dhan waxa weeye qofkii inuu ilaaliyo weeyaan markuu sujuudayo waxaa waajib ah inuu sujuuddiisa ku xasilo oo dumaaninadii waa waxa weeye waa shardi isla markaana sida nabg ala slam xadidkii nusiy salaatu ku tilmaamay uma asjud xataa tatmaina saajidan culayska madaxiisu waa inuu gaadhaa halkan uu ku sujuudayo masjada waa inuu gaadhaa oo haddii maalan wax yaroo jilicsan sida maalan oo kale eh, frash jilicsan oo kale ama wax yaroo eh, cudbi ah uu ka hooseyn lahaa inuu diismi lahaa waa inuu culayskiisii qayb ka mida ah wejiga waa inuu meesha ku sujuuday u saaraa hadduu culayskiisa ka ilaaliyo oo saa u taabsiiye uun jabhadii meeshii ku sujuuday ma anfacayso waa inuu culayskii qayb ka mida ah u saaraa waaya isla markaa waxaa laga rabaa inuusan u hoobanin wax aan sujuud ahayn haddii maalan qofkii wejiweji u dhaco maalan wuu kufay qofkii isagoo tukanayey dabeetana kufitaankiibuu ka dhigtay sujuud ma anfacayso waa inuu soo kacaa oo ictidaalka usoo laabta dabeetana sujuudaa waxaa kaloo shardiga marka la sujuudayo qofka qaar dambihiisa miskihiisa iyo bowdihiisiiyo waa inay ka hooseeyaan an tartafica asaafiluhu calaa acaaliih waa in qaar dambihiisa uu ka sarreeyaa qaar horahiisa oo waxaa la diidan yahay qofkii inuu maalan shay kursi oo kale intuu soo dhigto uu ku sujuudo oo qaar dambihiisii uu ka hooseeyo qaar horahiisi taasaa la diidan yahay ma anfacayso waa inuu qofku uu waxa wey hoobtaa oo madaxiisu ka hooseeya miskihiisi iyo baryihiisi iyo waakmalu waxaana u kaamilsan sujuudi yukabiru u kaamilsan yukabiru kibaaranay lihuwihi hobashadiisa bilaa rafcin yani isagoon gacmihii kor u qaadaynin wayadac wuu dejinaya rukbatayhi labadiisa jilib uma yadayhi labadiisa gacmood uma jabhatahu dabeetana jabhadiisii ayuu dhulka dhigayaa waanfahu iyo sankiisii sidaas u tartiibinaya wayquul wuxuuna odhanaya subxaana rabbi alaclaa alaaan waxaa nasahan rabbigayga sareeya ayaa nasahan saddex jer ayuu leeyahay wayaziidu wuu ziyaadinaya almunfaridu qofkii keliga ahaa allahuma laka sajadtu ilah adaan kuu sujuuday wabika amantu adaan ku rumeeyey walaka aslamtu adaan ku hogaansamay sajada weji wejigii wuxuu u sujuuday liladii khalaqahu macbuudkii abuuray wasawarahu suuray washaqa jeexay samcahu maqalkiisa iyo basarahu aragiisa tabaaraka allahu ilahay yaa barakaysan axsanu lkhaaliqiina kuwa abuura ka u khayr yani ugu wanaagsan ah wayadacu wuu dejinayaa yadayhi labadiisa gacmood xadwa mankibayhi labadiisa waxaa weeye garab qaabilkooda ayuu dejinayaa wayanshur wuu fidinayaa asaabicahu farihiisa madmuumatan iyada oo isku duuban oo aan la kala geynin lqiblati xagga qiblada ayuu u jeedinayaa wayufariqu wuu kala geynayaa rukbatayhi labadiisa jirib wayarfacu wuu ka koryeelaya badnahu calooshiisa can fakdihi labadiisa gudood wa mirfaqahi labadiisa xusul wa mirfaqahi labadiisa xusulna wuxuu ka koryeelaya can jambahi labadiisa dhinac fii rukuuci rukuucdiisa iyo wa sujuudi sujuudiisa watadumu way isku soo ururinaysaa almar'atu haweenaydii iyo walkunha ninkii labeebka ahaa ama qofkii labeebka ahaa jidhkiisii ayuu isku soo ururinayaa oo waxa weeye calooshii ayuu ku dhajinayaa boodihii waaya sujuuddii aqalka ahayd inta u yareed waan soo tilmaana kanna waa akmalkii waa sidai sunnaha ahayd markuu hoobanayo qofka sujuud u hoobanayo wuxuu la imaanayaa takbiirat intiqaal allahu akbar ayuu leeyahay laakiin gacmaha kor u qaadi maayo sidii markuu rukuucayo gacmaha kor uqaaday u qaadi maayo isagoo gacmaha kor u qaadin ayuu allahu akbar intuu dhaho ayuu sujuuddii u hoobanayaa isla markaa wuxuu dejinayaa labadiisii jilib ayuu marka u horreysa dhigayaa wuxuu ku xujisiinayaa labadiisa gacmood wuxuu ku xujisiinayaa jabhadii iyo sankii saas isku xujisiinaya qofka marka u horeysa waxa weeye jilbihiisa u horeeya soomaha dhulka u dhow jilbihii buu dhigayaa dabeetana gacmihii buu ku xujisiinayaa dabeetana jabhadii ayuu dhigayaa iyo sankii marka hore gacmaha ma horreysiinayo dabeetana jilbaha ma dhigayo jilbu horreysay dabeetana gacmuhu ku xujisiinaya sida xadiidkii abu daawuud uu wariyey min xadiid wail ibni xujr uu tilmaamaya waaya sidaasaana dee sida dabiiciga u dhow laakiin qofkii waayeeda culus ee ku adagta inuu sidaa u fadhiisto jilbuhu maalan xanuunayaan laa ba'sa haddii uu gacmaha horreysiiyo oo dabeetana jilbihi u dhigo ile arrinkan waa arrin sunnahe waajib maaha waaya wuxuuna odhanayaa subxaana rabbi alaclaa alaaan sujuudda digrigaasuu leeyahay uu akhrinayaa saddex jeer ayuunbuu ku celcelinayaa sida sunnaha ah hal mar hadduu dhahana dee waa ay ku filan tahay dikrigeeni waa sunno ee waajib ma aha ruknina ma aha waaya qofka imaamka haddaba intaa ka ziyaadin mahayo munfaridku laakiin wuxuu ku darayaa allahuma laka sajadtu wabika aamantu dikrigaas ilaahay subxaana wa tacaala ku ammaanaya ayuu ku darayaa labadiisa gacmood wuxuu dejinayaa muqaabilka labadiisa garab labadiisa garab meesha qaabilshan markii uu sujuudayo ayuu dhigayaa labada gacmood yani ka fogeyn maayo hareeraha fogdhigi maayo ka maayo ka dambaysiin maayo agga alaabtiisa ku toosin maayo ee garbihiisa meesha qaabisan ayuu labada gacmoodna dhigayaa waa yahay sida nabig alay slam ka soo aroortay xadiidka abu daawuud wariyey isla markaa wuu fidinayaa farihiisa faraha ma soo laabayo sida fer u duuban oo kale saasoo kale farihi ma soo laabaya farihi wuu fidinayaa sidaana dhihi maayo sida dadka qaar lahaan sidaa dhihi maayo weeye farihii wuu fidanaya wuuna isku soo ururinaya faraha rukuucda waxaan idhi faraha wuu kala geenaya laakiin sujuudda faraha wuu isku qabanaya qibladuuna qaabilanaya gacmihiisi saas kasoo horjeedin maayo dadka qaar saasay dhahaa markay sujuudayaan ama saasay dhahaa ama saasay dhahaa waxa wey qibladaad qaabilinaysaa saasaad qiblada qaabilinaysaa iyagoo farihii ay isku duman yihiin labada jilib wuu kala durkinaya xoogaa qadar ah ayuu kala durkinaya isku dhijin maayo waa ninka ragga ahaa calooshana korba oo qaadayaa bawdihiisa caloosha kudhiji maaya bawdihiisa labadiisa xusulna labadiisa dhinac uu ka yar durkinayaa nabig ala sl slam yani siduu samayn jiray waxaa la arki jiray nabig ala slam markuu tukanayo labadiisa kilkilood cadiinkoodaa la arki jiray maaa nabig ala slam wuxuu ku tukan jiray go marka markuu sujuudo kilkilihiisa cadiinkoodaa la arki jiray qofkii lama rabo inu saas ku dhejiyo lakin haddii qofkii uu ku jiro saf cidhiidhi ah oo de qofki an u saamaxayn inuu de gacmihi saa u kala bixiyo oo kala foge jiqilladii kala fogeeyo de markaa waxa wey wax dhiba male ilan qofkii kalea ku dhibtoonaya haddii aad jiqillada saa dhahdo waaya waa markau rukuucayo markuu sujuudayo haddaba markuu rukuucayo markuu sujuudayo waxa weya labadiisa jili buu kala durkinayaa labadiisa xusulla labadiisa dhinac buu ka fogeynaya sida axaadiida saxiixa ku soo aroortay waaya rukuucii sujuudiiba amaa gabadhii haweenayda ahayd iyo qofkii khunsaha labeebka in la kala gerin rag iyo dumar wuxuu yahay qofkaasi waxa weye sidaa yeeli mahay asagoo waxa weeye eh, gabadhii caloosheeda ku dhijinaysaa eh, lowyaheeda markii ay sujuudayso xusulladeedana dhinaceeda ku dhijinaysaa waxa weye ma kala fogeynayso waxyaabahay rag iyo dumarku kala duwan yihiin ayay ka mid tahay waxaa saa loo yiri dumarka saa loo yidhin waxaa weeye si yani satrigooda iyo asturkooda loo ilaaliyo wallahu tacaala aclam wsala allah wslm cala nabiyina mxamed